wax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib waa subaxnimo talaadaha ah, taarikhdan ay ku beegantay labada bisha koowaad labada kun afariyo qodobada saakii aad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta la filayaa in labada gole ee baarlamaanka soomaaliya uu khudbad u jeediyo khudbaddaasi oo ku saabsan heshiiska dowladda etoobiya ay la gashay maamulka somalilan kaasi oo ku saabsanaa in somalilan ay siinayso qayb ka mid a ah baddeeda dowladda etoobiya sidoo kale shirka golaha wasiirada ayaa ah maanta mid deg deg ah waxaana looga hadlayaa arrimaha soo cusboonaaday ee markaasi u dhexeeya soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya qodobadaas ayaan xoogga saari doonaa xubintii kalmaan ayaa sidoo kale qayb ka ah waa mar kaleyo falqaynta wararka

heestaasi waxay dahfur u ahayd barnaamijka falaqaynta wararka oo soo xalbaad ka dhegeysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho maalintii shalay ahayd maamulka somalilan iyo sidoo kale dowladda etoobiya ayaa heshiis ku gaaray magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya heshiiskaasi oo ku saabsanaa in somalilan ay qayb ka mid ah badda soomaaliya ay siinayso dowladda etoobiya si ay dowladda etoobiya u aqoonsato somalilan tan iyo markii heshiiskaasi uu shalay dhacay ayaa waxaa si weyn uga hadlay siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana markaasi dhaliilo xoogan loo jeediyey maamulka somalilan iyo sidoo kale dowladda etoobiya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta hortegaya labada gole ee baarlamaanka soomaaliya wuxuunu halkaasi ka jeedin doonaa khudbad ku saabsan heshiiska ka dhacay dalka itoobiya gaar ahaana adisababa kaasi oo u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha itoobiya iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi sidoo kale shirka golaha wasiira sidoo kale wasiirada soomaaliya ayaa shir deg deg ah loogu yeeray waxaana markaasi la sheegayaa in inta badan looga hadli doono arrimaha kasoo cusboonaaday geeska afrika iyadoona shirka diridii lagu saari doono heshiiskii shalay ka dhacay magaalada addis ababa ee caasimada dalka itoobiya madaxdii hore ayaa markaasi waxay dhaliilo xoogan u jeediyeen ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya waxa ayna sheegeen in uu markaasi si bareera ah ugu soo duulay dalka soomaaliya loona baahan yahay in arrintaasi laga hortago xildhibaan hore cabdi barre jibriil ayaan wax ka weydiiyey saameynta ka dhalan karta heshiiska shalay ra-iisul wasaaraha etoobiya uu la galay madaxweynaha maamulka somalilan kaasi oo qayb ka ahaa in badda soomaaliya ay qaadanayso dowladda etoobiya ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa bilooyinkii lasoo dhaafay waxa uu ku hanjabayay in uu markaasi heli doono ama etoobiya ay heli doonto bad meel kasta oo ay u marto cabdi barre jibriil waxa uu sheegay in arrintaani ay ku lug leeyihiin siyaasiyiin soomaaliyeed isla markaana loo baahan yahay in dowladda gaar ahaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu si adag uga hadlo maanta mahadsantihin reer kulmiye adeer waxa weeye musabixi wax eh, heshiis abi axmed lama gelin heshiiska wuxuu la galay madaxweyne xasan sheekh baa warqadaha u saxeixay amarkiisuu ku saxeixay shirkii jabuuti waa lagu wada hadlay markii madaxweyne xasan addisaba soo sii marayna markaasu amarka sii baxshay marka sheekadu iyo warbixintu meel yaa lala aadin baddaas iyo dhulkaas soomaaliyeed oo qoranimadii soomaaliya lagu xadgudbay ninka mas-uulka ka ah waa in lagula xisaabtamo waana idinka midiya waa inaydaan ka arrintaa ka aamusin xildhibaan annaga ma hayno meel madaxweynaha soomaaliya uu ku saxiixay baddaasi adiga xaggeed ka kentay adeer anigu xoogaan baan ahay nin siyaasi oo waxgala oo siyaasiya oo waxaa la socdaanahay waxaana sheegin anigu kama hadlo ummadda soomaaliyeedna waa ogtahay tahay muse bay xukuumaddii rabeen inuu bad soomaaliyeed saxiixo ninkii dalka u dhaartay oo soomaaliya u dhaartay oo sagaashan iyo saddexdii degmo iyo siddeed iyo tobankii gobol oo sagaashankii markii dalku burburay uu u dhaartay midkaasaa laga raba inuu hadla hadduusan u seexin way uga hadli waayey intaasaa markhaati u ah intaasaa markhaati madoonto u ah shacabka soomaaliyeedna ha ogaadeen marka waxba waxba yaydan oranin muxuu ahaa eh, anagu mahayna haddaydan idinku hay waa sax wariyaal baa tihiin annagaa marka arrintu sidaas weye markii heshiiskaasi shalay uu dhacay madaxweynaha maanta ayaa la filayaa inuu baarlamaanka labada aqal uu khudbad u jeediyo adigana waxaad leedahay madaxweynaha ayaa saxiixay hadii madaxweynaha uu saxiixay miya maanta khudbad jeedin lahaa oo baarlamaanka horjeedo arrintaasi ka hadli lahaa shalay bay ahayd inuu ka hadlo intuusan baarlamaanka isugu yeerin golaha wasiire fadhigo yeerin intuusan hadl inuu marka hore hadal horudhaca sii jeediyo siduu basaashada ugu hadloo kaleeto inuu ka hadla yahayd marka hore inuu kasii hadlo oo yidhaahdo arintaasaa taagan oo ummadda usii biyaamiyo laakiin goor xere iyo fadhaal kala hallaabeen oo shacabkii kacay oo xasaasiyad badan abuurantay inuu yidhaahdo baarlamaankan hortegaya iyo xukuumadda taas ma ahayd marka shalay ahayd markii saxiixu dhacay oo warbaahintu qabsatay inuu ka hadlo oo si hordhac ugala hadlo oo dadka dajeeyahay heshiiska shalay galab ayuu dhacay dowladdana maanta ayay ka hadlaysaa marka adiga soo ma muuqata in meel ay ku caddahay xildhibaan adeer maya meel ima cadday anigu waxaan ahay muwaadin soomaaliyeed oo ka gubanahaya dalka sida loo rangareynayo iyo dalka sida loo maamulayo muwaadin soomaaliyeed oo ka gubanayaan ahay meelna ima cadda xasan waa madaxweynihii soomaaliyeed waa soomaaliyeed meel iga cad waa madaxweynehaygii laakiin hadii qofku tilmaamo khaladaadka taagan dibka dhacay haddii la tilmaamo waxaa mas ka ah wax kasta oo dalkan ka dhaca hagardaamo kastaoo ka dhacda wanaag iyo sharaf kastaoo ka dhacda waxaa mas-uul ka ah oo lagula xisaabtamayo waa madaxweynihii qaranka madaxweynaho hadii la eedeeyo yaa oranin muxuu ahaa meel baa ku wacad marka ummada soomaaliyeed kacdoon baa maanta galay madaxweyne xasan wuxuu isku baryeeri karaa maantay markuu la hadlo saxaafadda la hadlo oo baarlamaankii la hadlo oo la hadlo muxuu xukuumaddii la hadlo oo si kaliira u caddeeyo arrintaasu inay tahay dalkii soomaaliya oo lagu soo duulay oo maamul goboleed uusan soomaaliya bixin karin dhul cir iyo dhul uusan bixin karin madaxweynaha maanta laga rabaa inuu iska baryeero halka istagaa laga rabaa madaxweynaha sida aan ognahayba maanta labada gole ee baarlamaanka ayuu khudbad ka jeedin doonaa golaha wasiirada nashir deg deg ah ayaa loogu baaqay arrimahaasi kama hordhaceen khudbadda madaxweynaha markaad fiirisid madaxweynaha somalilan markuu khudbadda jeedinaya heshiiska ku saabsan waxa uu sheegay inuu ku bedeshay aqoonsiga etoobiya ay markaasi aqoonsanaysa maamulka somalilan arrimahaasi hadii aad fiirisid maalmihii u dambeeyeen abiy axmed waxa uu ku hanjabay sida uu bad ku heli lahaa adeer eh, musabixi ama etoobiya ma aqoonsan karto jumhuuriyadda soomaaliya ma aqoonsan karto awoodna male abi axmed haday wax aqoonsanaso waxa aqoonsanayso qoomiyadaha ku degan oo yidhahda somalilan baan aqoonsada qoomiyadaha geesaha ka fadhiya kuwaasa qacdoon ku samaynayo ma u fadhihi doono meesha muusabixi iyo nin kaliya ismaaciil cumar geele iyo cid kastoo arrintaa gacan ka geysatayna qaranimada soomaaliya iyo dhuleed ama dhuleed er iyo dhul ma ay bedeli karto dhul soomaaliyeedna ninu xoog kuma qadan karo maamul goboleed yarna aqoonsi caalam siinaya ma lamana siin kara awoodna looma lahan marka arintaas maanta waxaa laga rabaa madaxweynaha soomaaliya inuu maanta si cad ummadda ula hadlo u kaliir gareeyo waxa dhacay uusan raalli ka ahayn asagaa maanta lagu eedanaya guda iyo dibada social media marka aragtid eedda asagaa dusha laga saaraya si marka uu taageero madaxweyne u helo oo oo yiraahdo anugu arrintaa shuqulka malayn waa arin muxuua qarankii lagu soo duulay waa in madaxweynuhu si ofishal ah maanta ummadda ula hadlaa oo baarlamaanka la hadlaa hadduusan intaa samayn oo ka meermeero haddee tantalada soomaaliya bay u taallaa maahan maanta in laga meermeero qarannimadii soomaaliya oo mugdi gashay in laga meermeero in maaragtay saaxiibtinimo lagu bedasho ma ahani waa in maantay madaxweynuhu arintaa uu si kalina u cadeeya hadalkaad waxaa ku jirtay in uu heshiiskaasi ku lug leeyahay madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele adiga sidee ku ogaatay annaga ilaa iyo haata hayna in heshiiskaasi ismaaciil cumar geele uu markaasi saameyn ku leeyahay reeryo reeryo kulmiye horta aad baad umahadsan tihiin waxa weeye ismaaciil cumar geele dhibaatada soomaaliya hortaagan waa asaga isaga asagaa qayb ka ah maxaa isku aadiyey shirkii jabuuti ka dhacay oo la isugu tagay oo saddex goorsoodka ahaa oo haddana saacda ka bacdi madaxweyne xasan cabdisaba safar kusii maray maalintii xigteena uu tagay ismaaciil biixi eh, eh, eh, tagay in waxaa la saxeixo maxaa isku aadiyey timirta lif ku jirtaa layii marka waxyaabo badan ba isku aadiyay intaas markay isku aadantay haddee eedu ciddaa inay dushay kaga dhacaysaa ismaaciil margeyla ha la eedeeyo soomaaliya ma xukmo waa nin wadan xukuma waa la eedeynaya hadduu fargelin dalka ku hayo madaxweynaha soomaaliya hadduu bariiqdo waa la eedeynaya waa loo soo bandhigaya marka marka idinka wariyaasha ah ahaa u arkina haddii khaladaadka la soo bandhigo oo dhibaat dalku uu ku socdo hadii lasoo bandhigo ha idinka wariyaha iyo shacabka kale ha u arkina in cid la ataagayo ama qabiil lagu ataagayo madaxweyne xasan qabiil ma ahan koox difaaci karo waa madaxweyne qaran asagaa mas-uuliyadda qaaday asagaa shaatiga lagu dhigaya haddii dhibaatada xasan sheekh wadanka ku haya la tilmaamana yaan loo qaadanin qabiil in la ciirsanayo ama dan laga leeyahay waa in la ogaadaa ninkan inuu yahay soomaali inuu central fadhiyo asagaa cilaaq doontay asagaa madaxweyne doontay asagaa laga rabaa qarannimadii soomaaliya iyo midnimadii inuu ilaaliyo asagaa laga rabaa jabuuti waxaa ka dhacay heshiis eh, markaasi somalilan iyo dowladda federaalka ay ku gaareen oo hordhac ah dowladda jabuutin ay garawadeen ka heed marka maxaa aada isu barbar dhigaysaa in heshiiskan somalilan ay la gashay dowladda etoobiya ku saabsan badda qadir cabdibare runtaad ku taqaanay anigu nin waxaan ahay xog badan haya oo intelligency aqoon u leh oo baaris badan sameeyey oo xog badan og baan ogahay heshiiskaas halkaa la isugu tegay wuxuu ku raad jooga arrintan dekadaasna waa idin saxiixaynaa inaad maaragtay etoobiya ay halkaa dekad ay ka dhisato cashuurtiina aad ka qaadataan annaguna wixii heshiisoo arabnaa isugu soo dhawaano adeer wax badan baa jira idinku aydan ogeyn oo muxuu aha xalahaa jira maanta arrimaha aan soo sheegay iyo waxaa maanta ninkaasu sheegay madaxweyne xasan wuxuu ku badbaadi karaa oo isaga baryeeri karaa si ofishala markuu arrintaa u cambaareeyo oo ka hor yimaado oo etoobiya yidhaahdo ma bixin ma degi kartaan lamana samayn karo oo si ofishala ah etoobiya ula hadlo ma filahayo ismaaciil cumar ninkani muuse bixi inuu keligii arrintaa ku diriday anigu ma aaminsani waxaan ku aamini karaa madaxweynuhu markuu arrintaa maanta garabka ku dhifto oo ummadda soomaaliyeed ugu baaqo in qarannimadii soomaaliya lagu soo duulay oo la difaaco madaxweynuhu maanta halkaa ka hadlo laakiin hadduu yidhahdo anigu waxaa ma ogeyn suuragal maahan jilicsan ku hadlo adeer hawsha waa isla ogyihiin madaxweynaha soomaaliya ee haddii aad khudbadiisa dhegaysatay uusan madaxweynaha mar labaad kusoo laaban hore ayuu u sheegay in qayb ka mid ah soomaaliya uusan ka tanaasulin ama uusan dhiibi doonin baddaba ay ka mid tahay marka hadda baarlamaankii ayuu khudbad ka jeedin doonaa markaad fiirisid siyaasiyiinta sida kulal uga hadlay arrintan iyo shacabka soomaaliyeed maxaa la gudbon horta madaxweynuhu markuu si isaas kursi raadinayo wuxuu leeyahay badar macaanaynaya adbaab malab baa idinka dhigaya wax kasta ku hadlaya marka madaxweynaha maanta waxaa la gudboon inuu dhegaysto muwaadiniinta soomaaliyeed oo daafaha adduunka kala jooga iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed oo ilaa xalay ilaa maanta aan kula hadlaya sida uu ka biibiyey oo maaragtay arrintaas ka xumaaday madaxweynuhu asagaa la rabaa inuu maanta bareero oo si official u bareero oo hadal jilicsan oo yar uusan ku hadlin hadal ummadda soo jiidata oo xamaasad leh oo qarannimadii soomaaliya lagu badbaadinayo waa in madaxweynuhu ka hadlaa waa inuu shirkaa cambaareeyaa waa inuu uga digaa muuse biixi iyo kooxdiisa inaan arintaa ayna samayn karin etoobiyana waa in looga digaa arintaana madaxweynuhu si degdega u gaarsiiya qaramada midoobey u gaarsiiyaa oo la tusaa inaan dal dalna ku duuli karin dalna maamul goboleedan uusan wax u saxiixi karin madaxweynaha taasaa laga rabaa shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo waxgaradka soomaaliyeed oo arintaa ka dhiidhiyeyna aad iyo aad baan uga mahad celinaya waa dad soomaaliyeed oo damiir leh oo muxuu ahaa ay ku jirto wadanimo yar ku hartay marka arintaa maanta waxay u baahan haysatay badbaado qaran badbaado soomaaliyeed baarlamaanka federaalkaana waxaan maanta ku farhaya iyo xukuumadda arintaa inay ka soo saaraan go-aan maseriya oo aan lagu fiirin buuse bixeed isegtaan iyo ree hebel baa isegtaan iyo maamul goboleed baa saaxiibkaa iyo adeer meeshaan ma taal meeshaan waxaa taal qarannimadii soomaaliya oo lagu soo duulay baa taal waa in baarlamaanku maanta damiir yeeshaa cid kasta oo soomaaliyeed oo hadalkan dhageystanaysana waa in damiir ku shaqeeyaa waa in arrintaa maanta laga geediyaa madaxweynahana waxaan leeyahay dalka adaa u dhaartay maantay arrintaas shacabka soomaaliyeed tugan weyn bay kaa qabaan waa inuu si toosa oo aan kabashanahayn madaxweynuhu maanta arrintaas u bayaamiya kaasini waxa uu ahaa xildhibaan hore cabdi barre jibriil oo aan wax ka weydiinayay heshiiskii shalay ka dhacay magaalada adis ababa ee caasimada dalka itoobiya kaasi oo u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka somalilan muuse biix cabdi oo ku saabsanaa in somalilan ay siinayso qeybo ka mida ah badda soomaaliya dowladda etoobiya raiisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa bilooyinkii lasoo dhaafay waxa uu ku hanjabayay sidii etoobiya ay u heli lahayd bad meel kasta oo ay u marto shacabka soomaaliyeed ayaa baraha bulshada arrintani aad uga hadlay waxaayna dhaliilo xoogan u jeediyeen maamulka somalilan ugu horeeyo madaxweynaha maamulkaasi muuse biixi cabdi oo shalay heshiis ku saabsan badda soomaaliya la galay dowladda etoobiya oo bilooyinkii lasoo dhaafay doonaysay sidii ay bad u heli lahayd weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqaynta wararka macalad gabagabada barnaamijka falaqaynta wararka ayaan isla soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, inaa adeeray adigana adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay warkalamaaney sanadkii hore dii ayaa iskuulkan dambaysay xaalka ka warrama warba waxba lama socotana waa hurudaaniine xildhibaanadii puntland la soo xulay la dhaariyey waan ku haybinayne ilaahay ha kaa dhigo adna hogolda'aysiyo nimca lagu heshiis yahay kiin loo hagaage noo haweenyahay kii noo hagaage warbow sanadkan khayrkiisa allahayna siiye war ma haysaaniine xaalad buntland hadjiq maraysaa gairayinagayna ka tagtay gartakii wax garada war abdulow garta buntlandgee timirkaa lagu celiyy miyaad haangiya haruubyaha aan iskaga taarantay horta waran reedkana geydhinagatay war buntland ma taqaaniine marjac loo laabto arrimaheeda xaliya leedahay war kalemaanay weligii warka waa dhexaana dhaanniine gudoomiyaha guddida xalinta khilaafaadka doorashooyinka buntland isxaaq axmed wuxuu yidhi aniga madaxweyne deni waxaan isku fahmi weynay dadka uu soo qoraya liisku noo soo bandhigay sababtoo ah dadaanaan weligaya arkin oo aan u qalmin inay buntland maamulaan ayaa ka buuxa buntlandna sidii koonfur galbeed joylo oo orioo nagatay warmaday warkaaga dhexgalin reer buntland ku fahmi maayaaniine guddoomiye wuxuu yidhi madaxweynaha waxaan ku idhi hadda madaxweyne waxaa la soo qortay buntland ma qaadi kardho mana xamini kardho kadibna inta baxay baan telefoonad darsaday buu yidhi kabacdina xogayii guddida intuu soo qabtuu yidhi dhaariyow ku dhawaaq tagtay ayaa ku tabay maa ka dhacday gurbaantaasintee ka dheeli doonahe war durbaan ma garabkaa kugu jira baa layidhi ama gacalka ku hayo wardani nin kasta wax saxiixayo bow maanta waa rabaaye musharaxiinta madaxweynaha buntland waxay yidhaahdeen xildhibaanada haddadani soo qortay doorashadooda ka qaybgeli mayno asadyaana hadle wuxuu yidhi sideeda janawari hoolka doorashada admayna hataa guriga dani baa laysugu imaanahaya warabwaan qaasimada koor wuxuu yidhi siigama dhacaysaa rag bay sababi doontaaye nin kastoo sallaandheer u baxa siibashow xigiye ilaahay sidaan ka arki jiray waa ku socotaa waar waxaa kaloo la yidhi halkaad cagaa saarlayd waa intaad la seegtaa ha ka dhicin salaamada qaar lagu sigtaa jiray warbow garan maysaan inuu armeedayada xallisatee Eh. waan soo socdaa kowdhe eh. waxna waan sidaa labadhe eh. samiir yeesha weligiin soomaalay ha fuduudaaryaa bashiirow siyaasadu haddii lagu sarqaamo dhibay keentaahe waxaan maqli jiray sabab kale hamoodine suntaadii habeenadan waan ka seexawaayo seedahaadii goyse yidhi eh. siligta godlaan eh. maqaar ka saalugtayo eh. sabiga ka kacaysa maleel sadaal wuxuu bixinayaa horseed horseed sahaankii anbaday war hadda buntland cidlaga hadal wuxu ka qaadi kardhaa ma jidhe hadda madaxweyne deni hawshiisa waa iska wataa ciidan wuxuutood ludhigay baarlamaanka odaygii ugu daaweynana wuxuu yidhi shirgudoonka noqo mucaaradkiina magaalada kale ciidan soo dhigeen baa la leeyahay hadda waxaan quustay goortaan arkay warka siyaasada madaxweynaha eh. sidaa waagtahada madaxweynihii horuu dhaliili jiray war waxaan yaabay eh. markii cabdiwaal uu yidhi madaxweyne deni waa fiican yahay talada ha loo dhaafo sababtoo ah jiritaanka soomaaliya qaranimadu tiir u yaho yidhi warkaas runtii samayl eray eh. ilma haddii aawsho waayaan edeermu waayan war waa riyoodee deni wuxuu ku yidhi reer buntland maruu la doodaayey damacaygu waa dhaafsan yahay doorashiyo boobe inaan dumiyo maantiiyo inaan dib ugu soo laabto labadaa dariiqiya kala doorta aryaa mucaaradka denina waxay dhaheen waa riyoode waxaad shalay diid wadaneed asaagaa laguma dayo naw riyadiinu been weeye waxba kama jiraan weeye warnimio gardarra ma fiicnee musharaxiintu waxay diideen doorasho qof oo codda inay dhacdo xildhibaanadii lasoo xulin waa diidan yihiin maxay rabaan marka war xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur hadda kahor wuxuu yidhi waa laysoo weeraray miyuu yidhi wareysal wasaare ciidanku waa ciidankaanya miyuu yidhi uubaddi laygu eedan jira hadda aragtanaan badbaadiye miyuu yidhi ciidankii kabaha lagu duugi laga samri maa miyuu yidhi war dad falanahatiin waxaasoo dhan anugu idinma sheegan idinmana dirsane xildhibaanku wuxuu yidhi haddii aad aragtaan meel doorasha ka dhacayso ciidamo aad u fara badan laysugu keenay doorashadaasu xalaal maahan hal booliyan idig xalaala ma dhasho ma ula jeedaa waan wallaweynay doolashaaaddayaa iska diidaya ku dagaashayaa waa yeelkadiini warba waaqlow kula yaabamayo kulaylka goajacda weelka gubahaye hadda buntlandna arrimaheeda waa xallisanaysaaye kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay aryaadhaha samigay cabdullana waxau yidhi Amen. Oh ow wanaagsan weligiis wax fiican waa la warsadaa wanaagsan weligiis wax fiican waa la warsadaa warkalamaana gugi tegay wax lagu gartaa garoowe iyo bariyo isugoodiiyo goojacadde iyo godoo ciidan galay iyo gafur duubta quustiyo guulihii isxigay iyo warbashiiro heestaada koobi waayo hadda kahor waxaa la qaaday barxadda gees ma diirna garoowe baylah ma ahan buntland qof waalan ma maahan war xildhibaanada laleeyahay deniyaa soo qoray mucaaradkan ayuu maku jiraa warba kuwa mucaaradkaaba daawad xanfar baa ku jira aryaanaha kalemaanay somalilan war ka mahaysiine ajna aadan dhakhtar waxay tihi war cabdulla aryaanaha iyo somalilan idinka warramaya si ay isu qabadsiin kardhaa aryaa bashiiroo amba kadhacaan kaa dhegaystow hayaha igajooga adna aadan dhakhtar waxay tihi maamulada soomaaliya ka jira madaxweyne xasan shiiqaa xukuma haddee annagana madaxweyne muuse biixiyaanna xukuma cid kastoo soomaaliyana lamadaas madaxweyne wixii ay gaaraan ay ku gowracan yihiin ununkuna raalliyaan ku nahayo waa ku qanacsannahay heshiiskay kala saxiixdeen war cabdulla waxaan hubaa adna inaysan unuka dhihine halkaa aad iskaga fiiri waaladni hadday madaxweynihii federaalka aqoonsatay goonaystaagi miyay ka tanaasushay warbawaaqla war mahaysa markii buntland goonaysu lahayd hadda miyaana dabamaryanaysaa nin arya bashiiro war ma haysada baahanshu beriga waxay maraysaa aan heshiinno aan wadahayno ila hadal adigan kuwan weyne ila hadal adigan kuwan weyne nawar cabdulla waa sidaad u sheegtee dad israa difaaca kala raysan karin runtii waa inagawarbaumaursomaalasheegaayakadhabaynaysaaniwar saas maya meeli moormudaayaamirgintiyo qaryi waytiya ka ale war joog markii somalilan laga soo taxilay buntland waa ku soo dhawaysay war kalemaanay war ma haysaane shalatii ka dhacday waa la yaabay koonfurta gobolka mudug gaar ahaan aagacaad iyo jaxjaaxa war waxaa la yidhi al-shabaabka nugulow galmudug lagugu naafeeyey nagnagtiyo sidaad waxu rabtana hawshu may noqone nasab kuma muquuniyo awood nuuca aad tahay naxli kama xishootida markaad nabadda shaashayday hadalkaagaa shabeellow ku damay oo nuxuus galay naftaa kugu takuurana haddaad nuuxsa kari weyday nasiibkaagii aragtay adoo nolol ku waaraynin dhulka haysku siinabin bulshadu ka nacdaa tahay doraad dhiiranayda shalay diiricsanayda maantana ku daabaarto dambaa ku run sheegte waxaad kaloo ka tagtay dayna ruuxi qaadaba dayn baa u yaale weli digaashadiiniyo daw igu dhaafayadiini udulqaadan mayne hanagu daaline samire weligiin kalemaanee warkan waad rabjisaan sidaad waalan tihiine eh. waxna sheegi karoo warka anaad iga boobteene eh. duqayn xul ayaa jeexjeexa iyo aagacaad ku qabsatay nimankii khawaariij ahaa ciidamaduna afartii ka soo galeen kabtaydii maaragtay aa ka raacday caad iyo aaggiisana waa isaga huleeleen baa layidhi haraagiina daba joogaana layidhi ciidanku saacadaha soo socdana caad bay gelayaana layidhi hadda waxa tuuto dulufa gacmo iyo cimaamad biibta geed saaranna waa la yaabaa leydigorgorgow adigaan warhaynoo dhulkan aad ka hadlaysa annagaa kaaga dambaynaye laba dhagar qabo inay miino duugayeen la sheegayaa la qabtoo gacanta lagu hayaa mid kastaana wuxuu sheegay magacii waalidkii ula baxay iyo kii shabaab ula baxeenoo afgarashada ahaa horta anigu waa yaabeen khawaariijtu ilmaha ay magacyaha u bixihayaan iyaka maa dhalay waa dee sida fakarka looga bedelayba magacana looga bedelay ow hadda magaci hore waa ridoomiya leeyihiin war kuwa maxamed la yidhaahda ayaa intay ka bedelaan ay u bixiyeen abuuqudaama iyo kowhay u qadaamayaah dhammaanay warka waad iga boobteene duqaymada iyo dagaallada socda ay waa badan yihiin deegaanka oo u dhegle gobolka shabeellada hoose iyo gobolka bayba waa lagu duqeeyey amiiro badanna waa tawafeenoo lugtay taageenaa layidhi warbau mudug baa kula dagaalamaysaanin haddee shabeelladana maxaa idin geenahaya warbashiiroo mudug iyo shabeellooyinka wax lagula dagaalamayo waa shabaab eh, hadde daacish maaha naw war shabaabka haddii lala dirirayo maxaa daacish lagu dhaafay daacish ciidanka buntland ba hadde ku filan war kalamaanay hayamaday malaysi soo galay war adil bilaayibilaayi kuwa marayta gobolka banaadir iyo onay koonfur galbeed ayaa ciyaartooydiiga galabtun foodes dara doonaan ka dambe hedhegay waldheegdhaay wal ariga nagada doonta <laughs> kan koonfur galbeeda mismuqdishu wal ari goroonkii dhamaysan gordaasaan reer koonfur galbeeda buysibeen warmadaya ciyaaruhu ahoomiyaa weeye ama idinla rugmataade buda lankitabar doranga warkaaslin sheege naw warmadayo garoonka miyaa qabsateen warba madayo kubadda waa cadaan iyo madow warmadayo warkiisa been ha u maleenine taageerayaashiis ilaa buurha kabay ka yimaadeen weedow xataa waxba kuma harin war farxaanoo adiga laftirkaagaan war hayn ahaayene taageerayaashii koonfur galbeed ee weedow ka yimid waxaa la arkay iyagoo hor tuban garoonka injineeriirisow eksistaadiyo koonis birtama eshabaga birtama eshabaga wariiriyow baale waliidhiyaawley dhugunso yaleeri warmaday war mahaya haddii aan idiin tiriyo magacyada ciyaartooyda koonfur galbeed deerow keerow madee yalow isku aamow aliyow madnuur bukurow isaaq aliyow iyo qaar kaloo badan iyo qaar kaloo badan war bisla magacyadan aad anigu yaabay ma soomaaliba warwaaqlow gowdhan bakayle dabgalbaneed buritooril waraabe iyo adagoo waagle eh soomaali ahaan iyo warya warba waxa kadlaysan garan maynee ciyaartiina sheegaysaaniin hadda buntland ma war bashiirow hooyo ilmaheeda qaaddacday miyaad ku faanaysaa war bashiiro waxaa la yidhi shiikh tuuga iyo shandhadxaga reeba haddii la arko waa qarisamaan warba hooyada haddii carruurta ku caasido dambay uga tegaysaae kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay tahay fariimahaasi ee xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka nabadgelyo